yidhahdaa diiwaankii zuhayr ibn abi salma almusani ah cilmi aada u fara badan ayuu wax ku dul aqriyey xagga fiqiga madhabka shaaficiga ayuu ku tafaquhay markii hore uma taxambala kadibna xambaliyuu noqdo waa ka tegay shaaficinimo aakhiru xayaati weliba markii ugu dambeyday ayuu xambali noqday markaasuu muddo yaru aada u kooban wuxuu ku xifdiyey mukhtasaru lkhiraqi khiraqigu waa matniga uu sharxayo muqni bnu qudaama culummadii mutaqadimiinta xanaabilada mid ka mid ahaa iskale oo kun sano ka ahaa marka maalmo yaru ku xifdiyaa aad ayuu wuxuu ahaa nin xifdi badan dakaa badan fawaa'idda iyo baxhigiisa diqadiisu aad ayuu cajaa-ib badneed ilaahayna wuu ku anfacay muslimiinta ibnu khaldun wuxuu yidhi markuu u tarjamaynayey maa zilnaa wa naxnu bilmaqrib nasmacu annahu dahara bimisra caalimun bilcarabiya yuqaalu lahu ibnu hishaam wey wuxuu idhi kamaanaa suulin maqrib waa morocco annagoo maqrib ku sugan inaan maqlayno masar caalim ayaa ka soo baxay oo carabiyada caalim ku ah oo ibnu hishaam la yidhaahdo oo siiba wey ka naxwo badan siiba wey aa ah, tusaale looga dhigaa qofka marka naxwada uu meel aba ka gaaro waxa waa la siiba weyhi zamanihi aa waa siib weyhiga waqtigan joogo ah, ila meel kor looga sii wado lama yaqaan isagaa ah, tusaale u ah fannigaas marka anxa min sibawey heerkaasuu gaarsiiyey kutub aada u fara badan uu leeyahay kii hadda aan soo dhammayno uu ka mid yahay alicraab can ah, qawaacid اlcraab oo uu ka mid yahay qadru nadaha iyo sharxiisa labadaba oo uu ka yahay shuduru dahabiga oo kitaabkan aad ay iskugu eg yihiin shuduru dahabiga iyo kitaabkan aad ay iskugu egyihiin masaa yar ay isku qilqilaafaan oo wa weliba waxaa ajaaib le waxaa dhacda mararka gabal baab baab abwaabta ka uhu qatriga wax yar ka sheega ma badinaayo shuduuru dahabigu ku dhammaystira abwaabta gabalna shuduurku yarayna kanaa dhammaystira qatrigaa dhammaystira waa fiicanta marka ardagoo kaleeto si uusan mar kaleba ugu baahan shuduurka inuu iska haysto oo marka uu baabkan qatri si wacan uga hadlo uu faahfaahiyo oo uu akhriyo xoogaa balkaasna shuduurkana uu isha soo mariyo badanaaba fawaaid yaryar oo mid midka kale dheeri la yahay ayaa jira sidaas darteeda muasasatu risaala waxay samayday inay fawaaid ka mid walbaa la gooniya inta isku dareen ay hal kitaab ka dhigeen wixii ah, fawaaida oo mid la gooniya kii kale ku dare marka hal kitaab waxay ka soo saareen fawaaidkii iskugu dhamaystiran wuxuu leeyahay kutub aada u fara badan oo uu ka mid yahay muqnu labiib can kutubi alacaariib oo ugu talagalay qofka kitaabkaas barta kitaab wax icraabo inuusan dib ugu baahan dhihi maydid qur-aanka kitaab io icraaba ii raadi inta kaas barato ah, ma dhehaysi ama xadiid kitaab io icraaba icraab adigaa mucribo markaas kadib wax icraabay marka kutub aada u fara badan culammada u tarjamaydaa kutub badan ayay sheegaan oo mu-alafaadkiisa ka ah oo hadda dabcadan wuxuu tirina muxaqiqa ilaa labaatan iyo sagaal kitaab ahlucilmiga gabadha ka badiya waa ka badiya wuu dhintay habeen khamiis ah oo bisha dilqacda ay tahay shan markay ahayd hijri markay ahayd hijriyada toddoba boqol lixdan iyo kow toddoba boqol lixdan iyo kow ayuu dhintay raximah llahu raxmatan waasica kitaabka marka matniga isaga iskale ibnu hishaama iskale matniga sharxana isaga iskale labadaba waxa weeyaan isagaa leh damjiu ku sameeyey oo kutubta marka culummadu ay sharxayaan laba dariiqay u sharxaan qaar waxay sameeyaan matnigu sheegin markaas inta kala saaraan matniga iyo sharxa ayuu wuxuu leeyahy qawluhu hmm, markaasuu sharxa kelimad kelimadu u qabtaa qawluhu ama se yaquulu kada markaasuu sharxa ahlucilmiga gabalna damji ku sawa isku daran oo kelimad kelim kelimad matniya kelimadii sharxeediiyaa ku xiga isaga waxau samaynaa matniga in yaroo ka mid ah saad uu ku qoraa meesha matniga ah awalkiisa oo u dhiganta qaala almusanif ay u dhigantaa saadka yarka sharaxa bilowgiisana ku qoraa oo u qaala shaari khalaas wax kale kuma kala intaasuu kala saara ko in yara matniga isagu sharxaa dana ninkaasu matni kale yar sajaacigan xooga xashiyo yaroo fawaa'id leh ayuu sii saaray sharxii ayuu sii saaray maxamed muxiyidiin cabdulxamiid sabiil lhudaaga xoogaa sharaxaan sii taxqiijinah inta yidhi uu xoogaa fawaa'id iyo xoogaa shuruud iyo waxbuu waxaa kaloo jira alimaam alusi oo asna xoogaa xaashiyaa sharxa saaray isna xoogaa un fawaa-id yar waa laga leh waxaa kaloo jira sharax aada u faa-iido badan oo matnigii ibnu hishaam oo qatriga ahaa uu sharxa maahan sharaxan inuu sharxayo matnigii yarka oo muqadimo uu ku magacaabay ah, muqadimadii uu sharxaya waxaa iska leh alfaakihi sharx aada u faa badan wey kadibna waxaa xaashiyo sii saaray yaasiin zaynuddiin ayaa sii xaashiyeeyey xaashiyada laftigeeduna fawaaid fiican ay leedahay ka aaday fawaaid fiican ay leedahay dabca weliba dabcooyinka horeeto saxda ahaana weeye dabcadan waa dabcadihii horeeto mustafa albaabi alxalabi oo ayagu qaladkoodu uu yaryahay marka aada u faa badan yahay waxa dhan marka laga reebo sharaxa ibnu hishaam inta kaleo waxaa sheeday kanaa ka faa'iido badan marka kanoo kale xoogaa qofku hadduu heli karo waa inuu sharaxa ku akhristo oo uu inta soo qaato uu ka faa wax walbana waxa ugu horreeya matniga inaad fahamto shan iyo toban kitaab hadaad leedahay waxaa oodan fahmayn waxaa kaa fiican matni yar mid haysto matniga fahamsan maalkaaga unbaad gelida ma ahani waxba kamaadan soo xasilin ah, marka waxaa muhiim ah inaad fahanto matniga taasaa muhiima ah. kadib in wax kasto kale inaad gaartaa laga yaabaa insha allahu markaa matniga iyo sharaxa ibnu hishaam labadaas un baan laqbay doonaa xoogaa sajaaciga iyo maxamed muxiyadiin waxyaalaha fawaa'idkoodana in yar yar meelo yaryaraan ka ishaari doonaa insha allah kitaabkan qofka doonaya inuu ka dhargaa macalin madoobe u aadaya qofka doonaa kitaabka inuu ka dhergo taa anigu ardayan ka ahayo xoogaa un baan ka laqbaynaya laakiin qofku duur rabo inuu ka baahi beelo oo inuu macalmadoobe taga sheekani xafidahullah isagaa qofka ag fadhiistoo majliskiisa tagaa kitaabkan wuu ka baahi beela matnigiisa iyo sharxiisa laqbadiisa iyo macnihiisa qawaacidkiisa iyo tarkiibkiisa qofka isagoo ka baahi beeluu ka istaaga laakiin arday kale hadduu akrinayo sidaas ma noqonayso xoogaa un laqba yar iyo wax yaro un matnigaas oon hoos loo gelin ayaa warkeenu ku koobnaana qofka doona inuu ka dhargo xaggu ugu tegaa sheekhii ugu tegaa bismi illaah ilaahay magiciisa ayaan ku akrinaa kitaabkan allah araxmaani naxariista guud naxariista allah alraxiimi naxariista gaarkaa naxariista muqadimat lmualif qaala shaykhu limaamu alcaalimu alcalaamatu jamaalu lmutasadiriina wa taaju lquraa tadkiratu abi camrin wasiba weyhi walfaraa abu muxamed cabdulaahi bnu yuusuf ibnu cabdillaahi bnu hishaam alansaariyu fasaxa allaahu fii qabrihi intaas shiiqu ma laha intaas shiiqu ma laha ardadiisa qaar ka ayaa leh amase waxa weye naasiqiinta kitaabka soo nasqiyo soo qoray ayaa leh hayla intaan waa ammaan shiiqa lagu ammaanayo ma dhici karta marka shiiqa nafsadiisa in qoobkan isku ammaanay shiiqa hadalkiisu wuxuu ka bilaaba doonaa alxamdu lilah halkaasuu ka bilaabana inta ka horeyda ama ardadiisa mid kamid ahaa leh ama naasiqiinta soo nasqiyan kitaabka ayaa leh qaala shaykhu sheekii wuxuu yidhi shaakhii alimaamu ee lagu dayanayey qaala shaykhu sheekhi wuxuu yidhi shaykhii alimaamu ee mid lagu dayana ahaaday shiiqa alcaalimu ee caalimka ahaaday shiiqa alcallaamatu cilmi badanaha ahaaday shiiqa jamaalulmutasadiriina culummadii hormareen quruxdooda ahaaday wataajulquraa'i qaaryaalka duubkoodii ahaaday tadkiratu abicamrin mudakiru abicamrin abicamar midku soo xasuusiyo ahaaday wa siibaweyhi wa tadkiratu siibaweyhi siibaweyhi midku soo xasuusiyo ahaaday walfaraa wa tadkiratu lfaraa yaxya ibnu siyaad midku soo xasuusiyo ahaaday ka bedelo abu muxamedin wuxuu yidhi cabdullaahi ibnu yuusuf ah yuusufkaasoo ibni cabdillaahi ina cabdulaahi ahaaday cabdilaahigaasoo ibni hishaamin ina hishaam ahaaday al ansaariyu cabdulaahigaasoo al ansaariyu ansaartii rasuulka loo nisbeeyey fasax allaahu allaha waasiciyo fii qabri qabrigiisa qaala shaykhu shayqii wuxuu yidhi ashaykh sida xaashiyadaba in kugu sheegaysa jaaciga xagga luqada waxaa lagu idlaaqaa man dacana fi sinni qofka markuu da-da ku fogaado afartanka dhaafo markaasaa la ihahdaa sheekh man dacana fi sinni qofka markuu da-da dhex galo sidaasaa xagga luqada lagu yidhaahdaa xagga isdilaaxa waxaa lagu idlaaqay man kaana faadilan walow sabiyan qofka ahlu fadliga ah ee fadiilada iyo wanaagga leh qofkaasaa lagu idlaaqa hadduu raba sabi ha ahaado ilaa sabigaba ilaahi weynaa subxaanau wa tacaala hadduu qayr la doono ahlu fadliguu iska noqon wa ka min saqiirin laaxatu cinaayatun min allaahi faxtaajat ilayhi lakaabiru shaacirku wuxuu yidhi wa ka min saqiirin farabadanaa mid dhallinyara laaxatu cinaayatun oo ay milicsatay ilaalin iyo xifdin ilaahay cinaayadoo minallahi alla xaggiisa ka ahaatay oo faxtaajad ilayhil akaabiru dadkii waaweynaa isaga u baahdeen isagoo yar fara marka hadduu raba ha ahaado mid yar sabiba ha ahaado marka waa majaas marka shiik la yidhaahdo qofka ahlu fadliga ee aan da gaarin waa majaas ilaa majaas muxuu ahaa isticmaalu fii ayri maa wudica lahu amase alafdu lmustacmalu fii ayri maa wudica lahu lafdiga loo isticmaalay macnihii loo dejiyey macnaan ahayna la yidhahdaa maadaama shayk marka luqada loo dejiyey mandacana fi sinni haddii sadii loo isticmaalay waa majaaz calaaqada ka dhaxaydaana waxay tahay waa tacdiimka istixqaaqu tacdiim oo shayqa marka qofka da-da dhex gala ee da-da gaaree cirooba dadka muslimiinta way qadariyaan waa la weyneeyaa qofka ahlu fadligana waa la qadariyaa marka jaamica ka dhexeeya waa istixqaaqu tacdiim fi kullin mid kastaba waxaa ku sugan inuu mudan yahay in la qadariyo oo la weyneeyo taasaa ku sugan wuxuu yidhi sajaaciga qaala sakhaawiyu sakhaawi wuxuu yidhi wa awalu man uطliqa calayhi shaykhun fi lislaami asidiiq radia allahu canhu wa abubakar sidiiqa ugu horeeyey shaykh qof la yidhaahdo shaykhayn marka la yidhahdana waa isaga iyo cumar waa abubakar iyo cumar kadibna wuxuu yidhi shaykh wuxuu leeyahay jamcyaal lagu jamciyo toddobuu sheegay mashaayikh mashyuukha mashyakha shuyuukh ashyaaq shaykhaan shiikha toddobadaasuu leeyahay taskiirkiisuna waa shuyeykh intaasna labada bayd ayuu ku jamciyey oo waxa way nadmiyey sajaaciga shiiqa iskale xaashiyada mashaayikhun mashyuukaa mashyakatu kada shuyuuqun waa shiyaaqun wa shiikhaanu faclaman wa mac shiikatin jamcun lishayqin wa suqira bidamin wa kasrin fii shuyayqin litafhamaa marka toddobadaas jamacna waa leey qaala shaykhu sheekii wuxuu yidhi shaykhii alimaamu midka lagu daydo ahaaday imaam waxaa la yidhaha luqatan man yuqtadaa bihi walow bisharin midka lagu daydaa imaam la yidhah hadii la raba shara looga daydo alimaam man yuqtadaa bihi walow bishar midka lagu daydo ayaa la yidhahdaa sharbaha looga daydee waana sida qur-aanka ku cad oo allah subxaanahu wa tacaala dadkii wan wanaagsanaa reer banu israiil kuwoodii wan wanaagsanaa markuu ilaah ka hadlaayey wuxuu yidhi wajacalnaa minhum a'imatan yahduuna biamrinaa lamaa sabaruu wa kaanuu biaayaatina yuuqinuun waatan ahlu sunnuhu yidhaahdeen asabru waalyaqiinu tunaalu limaamatu fi ddiin ah, imaam fi ddiin inaad noqoto haddaad rabto laba shay lagu gaaraa sabr daacada lagu sabro waxbarashada lagu sabro cibaadada lagu sabro adduunyada laga sabro macaasida laga sabro asabru iyo yaqiin ah, oo aad ilaahi weynaa wacdigiisa iyo waciidkiisa yaqiinsan tahay oon shaki kaaga jirin marka labadaasaa lagu gaaraa inama asabru walyaqiinu tunaalu imamatu fi diin marka ilah wuxu uhi wajacalnaa minhum a'imatan imaamyaalan gobol ka midna ka dhignay reer banu israa'iil laakiin waa goorma imaamyaal oo yahduuna biamrina ah, dadka ku hanuuniya amarka iyaga waa kuwa lagu daydo dadka hanuuniya waa goorma lamaa sabaruu wa kaanuu biaayaatina yuuqinuun fircoon iyo saaxiibadiisna ilah muxuu yidhi wjacalnaahum aimata yadcuuna ila annaar wa ywma alqiyaamati laa yunsaruun fircoon iyo raggiisiina ila wuxuu yidhi aiman ka dhignay kuwa lagu daydo sharta iyo balaayada iyo kufriga iyo dalaalka iyo dariiqa jahanama looga daydo marka alimaam man yuqtadaa bihi walow bishar qaala shaykhu shaykhi wuxuu yidhi shaykhii alimaamu mid lagu daydo ahaaday shaykhii alcaalimu ee caalimka ahaa caalim ahaa oo xalaasha iyo xaaraamta kala garanayey shaykhii alcalaamatu ee cilmi badanaha ahaaday callaama waa mubaalaqa waa mubaalaqa marka koowaadba mubaalaqa ku jirto facaal wey waa amhilatu mubaalaqa marka labaadna ta'a la sii gesho oo wasfiga mudakerka ta hadii la gesho waxaa la yidhahdaa lita'kiidi lmubaalaqa siisaba wasfi mudaker leeyahay mar hadii ta la gelsho waa lita'kiidi lmubaalaqa mubaalaqa loo gelshaa marka laba mubaalaqa iska jirto marka hore waa wasni mubaalaqa oo waa facaal kadibna waxaa lasii gelshay ta marka waa cilmi badane qaarkood waxay yidhaahdeen manxaza macquula walmanquula callaam haddaad maqasho waa mid aruuriyey oo meel iskugu keenay wax alla wixii lasoo naqliyay cilmi ah iyo wax alla wixii la gartay caqli ah ka kolleyba qof saas hadda banu aadam inuu ku jira ilaah o laakiin callaam haddii la yidhi cilmi loo sheeg shayqaasoo jamaalulmutasabiriina ey jamaalulmutaqadimiina culimmadii hor mareen quruxdooda ahaaday mutasadir waa mutaqadim culimmadii hor mareen ee cilmiga ku hormareen kuwaasuu quruxdooda ahaaday jamaal waa masderkii jamula jamula jamaala masder hadduu marka nacti noqdo saddex wado ayaa mid la marsiiyaa in mushtaq lagu awilo oo la yidhahda jamaalulmutasadiriina mujamilulmutasadiriina culummadii hormareen kii qurxinayay ahaaday iyo in loo soo qadaro mudaaf oo la yidhahda jamaalulmutasadiriina duu jamaali ah, qurux mid u saaxiib ahaaday kuwii mutaqadimiintaada quruxdooda mid u saaxiiba ahaaday iyo inaan waxba la awilin oo mubaalaqa loola qasto o la yidha asagaaba quruxdii nafteedaba ah zaydun cadlun marka la yidhaahdo waxa weye zayd ah, ah, isagaaba cadaaladii ah waa mubaalaqa markaas waxaad leedahay isagaaba nafsuhu isagaaba cadaaladii ahba cadaaladii oo meel taaganba wey daatana zaydun cadl marka quruxdii nafsulquruxba weye isagaaba jamaalkii ahba waa mubaalaqa marka markaan waxba lasoo qadarin jamaalulmutasadiriina shaykaasoo jamaalulmutasadiriina ey jamaalu lmutaqadimiina culummadii cilmiga ku hormaray quruxdooda ahaaday see qurux ugu yahay wuxuu qurux ugu yahay fiiri qofka haddii uu koox ka mid yahay haduu fiican yahay oo la yidhaha kooxdaas hebela ka mid a amaanay u tahy hadduu xun yahay la yidhahdo kooxdaas hebela ka mid ana nuqsaanay ku tahy soo ma marka culummada mutaqadimiinta cilmiga ku hormaray ammaan waxa ugu firan in la yidhahda waxaa kamid a ibnu hishaam ah, marka la tirina culummada mutaqadimiinta waa lagu soo daraa waxaa la leehay waxaa kamid ibnu hishaam khalaas intaasaa ammaan ugu filan culmadaba marka qurux uu u yahay wa taaju lquraa qaariyaalkood duubkoodii shiiqii ahaaday taajka carabtu waxay madaxa saaran jireen cimaamad cajamigana qofka la weyn madaxa waxay u saaraan nuuc koofi camala oo jawhar lagu xarbay wax koofi camalaho dheer ay inta jawhar dhinacyada uga tixaan ay madaxa u saaraan ninka boqorka iyo nabadoonka iyo ogaaska iyo marka cajamiga iskale cimaamad macraba iskale saasay u kala duunaayeen marka taaj muxuu tusaa waa shay qofkana ka sarreeya sharafna tusa soo ma aha marka haddii la yidhi quraada taajkoodii uu ahaa quraada kii ugu sareeyu ahaa oo ra-iiskooda aha wey ah, oo xagga cilmiga meeshuu ka gaaray marka waxa weyaan ra-iisulquraa wey ra-iisulqura wa taajulquraa'i qaariyaalka duubkoodii ahaaday tadkiratu abi camrin shaykaasoo tadkiratu abi camrin abi camr ibnu calaa xasuustiisii ahaaday waa masterkii laftirkiisii oo nacti noqday marka waxaad tidhahdaa tadkiratu abi camrin mudakiru abi camrin abi camar ibnu calaa midku soo xasuusiyo ahaaday marka abi camar ibnu calaa waa axadu quraai sabca toddobada quraacda ah mid ka mida wey aimatu nuxaadna ragga ugu waaweyn mid ka wey labada sifo isla magaciisa waa kan kula sajaa-iga ilaa koob iyo labaatan qowlaa laiskugu khilaafa waxaa un la hayaa abi camar ibnu calaa intaasaa la haya abi camar waa kunyo aawa magacii koob iyo labaatan qowlaa la iskugu khilaafay kan ugu saxsan waa in la yidhaha zabaan qaar waxay yidhaahdeen abu camar magacan kunyo iyo isimba isaga isku ah, ah ma walahayn sababta keenta xayehe imaamka heerkaas gaaray ee min aimati quraai sabca ka mid ah oo toddobadii mid ka mid a ah, min a'imati nuxaadna ah magiciisa insaas saas la isugu khilaaf waxaa keenay wuxuu yidhi sajaacigu wa sababu likhtilaafi fiihi annahu kaana lijalaalihi laa yusalu can ismi cid ku dhacdaaba ma la helin oo magacaa tihaahda magacaaba lama dhihin sida loo qadarinayo oo loo weynaynayo oo waxa weeyaan muslimiintu ay u qadarinayaan cid ku dhacdee tiraa magacaa horta adiga maba la aragba abu camar khalaas intaasay joogta marka waa nuucaasuu leeyay wuxuu dhintay boqol konton iyo sagaal ama boqol konton iyo afar waa imaam shaafici on weli toban gaarin uu dhintay marka macnaheedu ilaa imaam shaafici boqol iyo kontonkiiuu dhashay ah, boqol konton iyo sagaal hadii la yidhaha iyo boqol iyo konton iyo afar hadii la labada qowlba la yiri dariiqa shaamuu ku dhintay raximah llahu oo naxwe iyo iskugu jira taariikh iyo sarfi sarfigan u cajaa'ib badan kitaabkaasuu kasoo keenay oo kasoo naqli almusirku kitaab faa-iido badan wey shaykaasoo tadkiratu abi camrin mudakiru abi camrin abi camr ibnu calaa midku soo xasuusiyo ahaaday marka tadkirada waa sidii waa masder nacti noqday ah, masder oo nacti noqday weeye saddexdii dariiqa kuugu banaan marka abu camar ku soo oo dakara tadkiratan waa masderkii dakara tadkiratan zakaa taskiyatan marka see kuu soo xasuusinaa abi camr ibn calaa markuu joogay masaa'ilka waxaa loola laadanaya abi camr ah, dadku isagay hor tubnaayeen oo xaa xalaala xaa xaaraama la dhihi jiray waqtigii uu joogay marka ibnu hishaam nuucaasu ahaayo masaa'ilkaa loola laabanaya marka markaad aragto sida masaa'ilka ummadda ugu soo laabanayaan xaggiisa markaasuu kugu soo dhaca abi camr inuu waxa weeyaan manziladii iyo booskii abi camar ibn cala inuu joogo markaasay kugu soo dhacaysa halkaas jaaciga faa fiican uu ku sheegay oo ah camar wowda goormaa lagu siyaadiya ma iskaga siyaadiya o maya afar shardiya leedahay afar shardi ay leedahay shardiga koobaad waa inuu calami ee hadduusan camar ahayn laguma siyaadi karo waaw sida camri axadil amri ka camri axadi cumuuri asnaan camri waxaa la ydhahdaa hilibka udhaxeeya ilkaha aala camri marka ilkaha hilibkaas u udhaxeeya mid ka mid ah oo camar ah wow kuma dari kartid ila calanba maahana waa iska nakire shardiga labaadna waa inaan alla gelin ee haddii alla gelsho ma ma ku dari kartid wow sababtoo awalba maxaa loo gelinaya horta wowda sow cumar in laga kala farqiyo maahayn hadda cumar waa maalaynsarif aluma gasho marka haddii camar al kuu gasho uma baahnid wow marka waa la kala farqiya isagii cumar baacadda umu camrin baacadda ummulcamri min asiirihaa way ka fogaatay ummu camar maxbuuskeedii ka ummulcamri marka alcamri al mar haddii la gelshay wow lagu dari ma shardiga saddexaad wuxuu yahay allah yakuuna musaqara kan kaleeto waxba macnaa ma leho alla yudaafa kaas isagaa niqaashay kaas waxba macnaa ma leh allaa yakuna musaqaran waa inuusan musaqar ahayn ee haddii la tasqiiriyo camar oo laidhaha cumayr lama gelsho wow shardiga afraadna wa anlaa yu'mana labsu fi hiqafiya hadduu gabay ku jiro looma bahna in wow la gelsho gabay hadduu ku jiro sababta wuxuu leeyahay meesha kaafiyahaan ku soo aado camar cumar maba geli karaba ma geli kar agga kaafiyada wasinkaan ogolayn marka iskuma darmaan labadooda afartaa shardiyuu leeyahy marka hmm. waa inuu calam yahay ala rabaa ee hadduu ismu jinsi iska yahay maya waa inaan alla gelin ee haddii alla gelsho maya waa inaan la taskiirin haddii la taskiiriyo maya wow laguma siyaadiyo waa in labsiga aan aamin laga noqon ee haddii labsiga aamin laga noqdo cumar inuu ku darmo laga aamin noqdo oo la yidhaha kuma darmayo khalaas markaasna la gelin ilaa awalba wowda waxaa keenay waxa weeyaan farqan bayna camrin wa cumara kadibna shuruudii iyo ayuu labadaas bayd ku nadmiyey oo badana sajaaciga curfigiisa waxaa ka mid a markuu sheego fawaa'id wuu nadmiya isagaa nadmiya ah, si loo dabdiyo loo xifdiyo sheekaasoo tadkiratu abicamrin mudakiru abicamrin abicamar ibnu calaa mid xasuusiyo ahaaday wasiba weyhi wa tadkiratu sibaweyhi sibaweyhi mid xasuusiyo ahaaday sibaweyhi waa imaamu naxwiyiin laqabkiisa laqabkiise ama naynastiisa ama koofaartiisa waxaa la yihahdaa sibaweyhi sibaweyha la yihahdaa kunyadiisana abubashara la yidhaahdaa magaciisana camar ibnu cuhmaan ibnu qambara la yidhahdaa sibaweyhi waa laqabkiise kunyadiisuna waa abubishrin magaciisuna waa camar ibnu cuhmaan ibnu qambar walfaraa wa mudakiru faraa faraa mid xasuusiyo ahaaday faraa waxa weeyaan abu zakariya yaxya ibnu ziyaad weeye marka insiba weyhi uu sheegaya xaashiyada wuxuu dhintay boqol iyo siddeetan hijriyadu markay ahayd isagoo soddon iyo laba sano jira imaamu nuxaadna ah soddon iyo laba jir waa kuwa hadde jirubiga loo bilaabayo soddon iyo laba jir markaasuu imaamu nuxaad isagu ah isagoo soddon iyo laba jira soddon iyo laba isagoo jira uu imaamu nuxaad ahaa soo ma jeedin marka waqtigiisa ilaahay u barakeeyey uuna ka faa'idaystay ay yidhahdeen culummada sababka ku keena waxay xadiidu akrinayey ayuu qalday taasaa la yidhi cajami baa tahay qaabkaad u akriyda xadiidka looma akriyo taasuu aada uga kullaabay kaasuu yidhi cilmigan baranayaa aan qof dambe igula qalad xugmin kaasuu jilibka u aastay naxwe kasu ka gaaray imaam inuu noqdo ajamina wey asalkiisu carabba ma marka walfaraa wa mudakiru fara yaxya ibnu siyaad abu zakariya mid xasuusiis ahadoo ku soo xasuusiya yaxya ibnu ziyaad asna dariiqa makuu ku dhintay laba boqol iyo toddoba hijriyadu markay ahayd isagoo lixdan iyo toddoba jira xaashiyada sajaaciga ayaana sidaas u sheegaya abuu muxamedin wuxuu yidhi ka bedelo marka abuu muxamedin qaala shayku wuxuu yidhi abuu muxamedin wuxuu yidhi abuu muxamed maadaamay calam tahay nacti ma noqon kartee ka bedel abuu muxamedin wuxuu yidhi cabdullaahi ibnu yuusuf ah ku bayaani yuusufkaasoo ibni cabdillaahi in cabdullaahi ahaaday cabdilaahigaasoo ibni hishaamin ina hishaam ahaaday hishaamkii al ansaariyi ee ansaar loo nisbeeyey ama cabdulaahigaasoo al ansaariyu ansaar loo nisbeeyey ka ibnu hishaam waa ansaar ansaar waxaa la dhihi jiray labadii qabiile madiine deganaayee nabiga ku soo dhoweeyey sala allahu calayhi wasalam ee aws iyo khasrad ee laysku dhihi jiray banu qayla banu qayla laysku dhihi jiray labadaas jufo kuwoodii islaamay ee nebi maxamed sala allahu caleyh wasalam u gargaaray ee madiine ku soo dhoweeyey kuwaasaa waxaa la dhihi jiray ansaar marka ibnu hishaam ansaari weeye halkaasuu ku abtirsadaa dee muslimiintu waktigii cumar ayba furteen masarba marka waktigaas ansaar badanaa tageen kadib inay tageen iyo inuu kuwii waagaas tegay hadee ka farcmay labadaba suurtagal isagu waa waa reer masar marka wakti horay tageen muslimiintu fasax allaahu allah u waasiciyo fii qabrii qabrigiisa allah u waasiciyo ee wuxuu yidhi shiiqu alxamdu mahad dhammaanteed lilaahi allahay u sugnaatay waa kana maquul qowlkii qaala shayku sheekhu wuxuu yidhi wixii uu yidhi waa wixii uu yidhi waa kana shiiku wuxuu yidhi alxamdu asha istiqraaqiya waa laga dhigaa jinsiyana waa laga dhigi karaa alxamdu jinsu lxamdi xamdiga jinsigiisa amase alxamdu xamdi dhammaantiis oo istiqraaqiya lilahi ilaahay u sugnaado ilaahay baa mudan asagaa xaq u leh in la mahdiyo maxaa yeelay nimco kasta oo la haysto muncimka nimceeyey waa asaga raafici darajaad darajooyinka allaha kor yeela ayaa mahab u sugnaatay ka bedelo lillahi liman qofna u kor yeela in khafada hoos isku dhigay lijalaalihi lijalaali illaah allaah weynankiisa darteed hoos iskugu dhigay wa faatixi albarakaat barakaadka allaha fura ayaa mahab u sugnaatay liman qofna u fura intasaba istaagay lishukri ifdaalihi allah ixsaankiisa la shukrintiisa darteedna isku taagay wasalaatu ammaan iyo wasalaamu nabadgeliyo kaa-inaani calaa man nabi korkiisa ha ahaadeen nabigaasoo maded ay taagatay calayhi korkiisa alfasaaxatu fasaaxadii riwaaqahaa aqalkeedii oo washadad ay xiratay bihi nabigaas albalaaqatu balaaqadii nidaaqahaa gogoradeedii nabigaasoo almabquufi la soo bixiyey bil aayaati aayada lala soo bixiyey aayaadkaasoo albaahirati ghaalib ah iyo wal xujaji xujooyin lala soo bixiyey nabigaasoo almunazeli mid lagu dedejiyo ahaaday calayhi korkiisa qur'aanun qur'aan qur-aankaasoo carabiyun mid carabi loo nisbeeyo ahaaday qur-aankaasoo hayru dii ciwajin mid qallooc u saaxiiba kayrkiis ahaaday wa calaa aalihi aali man nabi aalkiisa korkiisa ammaan iyo nabadgelyo ha ahaadeen aalkaasoo alhaadiina kuwii ummadda hanuuniyo ahaaday wa asxaabihi mankaas asxaabtiisa korkooda ammaan iyo nabadgelyo ha ahaato aladiina asxaabtii shaadu diina diinka kuwa kor yeelo ahaaday wa sallama allaha nabadgeliyo man mara ciddii sheegidoodu na soo martay wa sharafa allaha sharifo man marra ciddii sheeg warkeeduna soo maran soo sheegnay wa karama allaha karaameeyo man marra kiina soo mareen aan soo sheegnay oo nabiga iyo ehelkiisa iyo saxaabada ah alxamdu shiiqi wuxuu yidhi alxamdu mahad dhammaanteed lilaah allaah ayuu u sugnaaday allaa mudan oo xaq u leh raafici darajaati ka bedelo raafici darajaati darajaadka allaha kor yeela ayaa mahad dhammaanteed usugnaatay marka haddii laga bedelo raafic lillaahi wax ishkaala laguma soo orina khalaas waa laga socona laakiin ahlucilmiga gabal waa ka sifeeya haddii laga sifeeyo ishkaala imaana ishkaalka imaana wuxuu yahay raafic waa sifa mushabaha صifa mushabaha waa waصfi marka صifa mushabaha ism faacil ism mafcuul amhilatu mubaalaqa awsaafa laysku yidhaahdaa sidaan mutamimadii kusoo marnayna waصfiga idaafadiisa idaafa lafdiya la yihahdaa alwaصfu اlmudaafu ilaa macmuuli waصfiga mar hadii loo idaafeeyo macmuulkiisa idaafadaas waxa la yidhaha idaafa lafdiya idaafada lafdiyada laa tufiidu tacriifan in kaana almudaafu ilayhi macrifa walaa tufiidu takhsiisan in kaana almudaafu ilayhi nakira haddii mudaafu ilayhigu macrifo yahay mudaafku ka kasba ma macrifanimo haddii mudaafu ilayhigu nakiro yahay ka kasba mayo takhsiis muxuu faa'iidayn jirta idaafa lafdiya takfiif bes fududayn haddii marka aan nidhaahno darajaad waa macmuulkii raafic waa macmuulkeedii oo mushabah bilmafcuul bihi lagu nasbi jiray ila mafcuul ma qaadan jirini sifa mushabahahay ee aan idhaha macmuulkeedii waa sifo marka raafic oo loo idaafeeyey macmuulkeedii waxay noqonaydaa raafic inuusan wax macrifaa ka kasban darajaad mar hadduusan ka kasban waa nakiro allahna waa calam weliba waa acrafu lmacaarif cala aliطlaaq inta macrifa kii u macrifo badnaa sifada waxaa laasim ah mawsuufka inay ku raacdo tacriifka iyo tankiirka ma banaana inay ku khilaaftaa haddii marka la yidhaha laga sifeeyo ishkaalkaasa imaanaya waxay noqonaysaa raafic oo ah nakiro in laga sifeeyey macrifo oo ah acrafu lmacaarif asna ma banaana ishkaalkaasa imaanaya ishkaalkaas marka laba dariiqo ayay uga jawaabaan ahlucilmiga ahlicilmiga gabal waxay yidhahdeen raafican waxaan ka dhigaynaa macnihiisa maadi markaan maadi ka dhigno oo aan idhaahno raafici darajaad darajaadka kii kor yeela allihii ahaaday wuuba ahaaday maan hadduu ahaana oo ilaa maxaa shardi u ahaa marka wasfigu camal falayo al inay ku jirto iyo inaan alu ku jirina loo kala qaada haddii alu ku jirto shardi maleh biduuni shardiyu iska camal falo wasfigu haddaan ali ku jirin laba shardiyuu lahaa shardiga koowaad muxuu ahaa ictimaad inuu haysto maanta raafi ictimaad waa haystaa mawsuufa ka horreeya oo allah ah shardiga labaad muxuu ahaa xaalo iyo istiqbaal mid in laga macneeyo markaasuu camal fali kari markaasuu camal fali kari hadda waxaan leenahay marka raafic ictimaad hal mid waa haya mawsuuf waa ka horreeya laakiin maadiyan ka macnaynaynaa sidaas darteeda ma haysto shardigii labaad shardiga labaad hadduu waayana waa ka baxay wasfi camal falay oo macmuulkiisa loo idaafeeyey maba ahanb hadduu ka baxay baabkaasna tacriifuu ka kasbana adarajaadka loo idaafeeyey ayuu macrifanimo ka kasbana khalaas wuxuu marka noo noqday raafic macrifo oo uu ka helay mudaaf ileygiis ilaa wasfigii maanta waa camal fali waaye waa noo bannaanta marka in ka sifayno waa ka sifaynayna waxaan leenahay allahaasoo raafici darajaati darajooyinka midkii kor yeelo ahaaday khalaas waa cadday marka dariiqada labaad ee waxa weeyaan shiiqeenna uu mari jiray waxay tahay in la yidhaahdo war sideedaba marka lagu leeyahay wasfiga mal tacriif kama kasbanaya mudaafu ilayhigiisa waa marka wasfigu uusan asmaantoo dhan camiimin asmaantoo dhan markuusan camiimin ee hadduu cismaantoo dhan camiimo macrifuu ka kasbanaa mudaafulayhiga hadduu macrifay hadduu mudaafulayhigiisu nakiro yahayna takhsiisuu ka kasbanaa maantana waa nuucaasoo raafic waa sifa mushabaha sifa mushabahana maxay tustaa hubuud iyo dawaan sifa mushabaha maxay tustaa hubuud iyo dawaan allah waxaa u sugan inuu yahay raafic raaficu darajaad waana daaimo haddana waaya hadowna u ahaana ilaa sifa mushabaxi may tusi jirtay hubuud iyo dawaad horay waa u ahaayo waa u sugnaatay raaficnimadu daa'imna weeyo haddeer waa raaficiisii hadda kadibna u ahaana marka waxay yidhahdeen mar haddii wasfigu uu daa'imo axwaasho asmaantoo dhan u camiimo khalaas markaas macrifanimuu ka kasmana marka waxaa soo baxaydaa raafic isagoo camal falaya oo sifo mushabahaa ah oo adarajaati macmuulkiisaoo loo idaafeeyey ah maadaama uu asminadii camiimay inuu ka kasbaday mudaafulaygiisa macrifanimo marka macrifuu noqday dhammaan sifaadda ilaahay oo dhanna sifo mushabaha laga dhigaa sifo mushabaha ayaa laga dhigaa dhigaahoo hubuut iyo dawaan faa'iideyda alxamdu mahadda dhammaanteed lilaahi allah ayuu u sugnaaday allahaasoo raafici darajaati darajooyinka midkii kor yeelo ahaaday ishkaalkii marka waa naga baxay haddaan bedel ka dhignana ishkaalba imaan ma liman qofna midkii uu kor yeelo ahaaday in khafada hoos isku dhigay lijalaalihi lijalaalillaah allah weynankiisa darteed macnaheedu waxa weyan qofka ilahay u tawaaduca man tawaadaca lilaah rafacahu llah qofka ilaahay dartiis hoos iskugu dhigaa ee aan isqaadqaadin ilaahay baa kor u qaada ilaahay baa kor u qaada marka qofka ilaahay u tawaaduca oo cadamada iyo weynankiisa u tawaaduca ilaahay waa dallacsiiyaho kor u qaada wa faatixi lbarakaat barakooyinka midkii furah allaha ahaaday marka waa la mid marka faatixulbarakaadii kulligood dariiqii waxaad ku wadaydaa raafici darajaad ishkaal dambe kuu imaama xagga lagu daweey wa faatixi lbarakaat barakada waa jamcu barakaad waa jamcu baraka barakadana waa kasrat lkhayr khayrka faraha badan wey Ah, wa faatixi ilbarakaat barakooyinka allaha fura ahaaday liman qofna u fura intasaba istaagay huwa manko lishukri ifdaalihi allah ixsaankiisa la shukrinteeda darteedna u istaagay liman qofna u fura intasaba istaagay lishukri ifdaalihi ifdaalku waa ixsaanka waa ilaahay fadlisiinta uu addamada fadliga siina oo uu nicamkiisa ku subayo marka ifdaalihi waa masdarun mudaafun ilaa faacili shukri ifdaalna waa masdarun mudaafun ilaa mafcuuli labada waa in laga fahmaa laqbadaada liman qof u fura intasaba istaagay lishukri ifdaalihi allah ixsaan samayntiisa ixsaan samayntaas la shukrinteeda darteedna u istaagay qofka ilaahay ixsaankiisa u addoommada u siiyo inuu shukriyo isku taagay ah, intuu awoodo ah, intuu awoodo biqadri istidaaca fataqu ma sadactum qofka u taagan nicamta ilaahay siiyey inuu ilaahay ku caabudo uga shukriyo oo indhaha allaha siiye ku caabudo oo dhegaha allaha siiye ku caabudo oo carabka ilaha siiye ku caabudo oo xoogga ilaha siiye ku caabudo oo caqliga allaha siiye ku caabuda qof isku taagay allahaas inuu shukriyo qofkaas ilahay wuxuu u furaa barakaad barakaadu ilahay u furaa intaasna balse jaaciga fiiri wuxuu yidhi arintaas waxaa ku sugan baraacatu listihlaal wax la yidhaha maxaa yeele muxuu sheegay raafici darajaad in khafada faatix intasaba haddee raafic haddaad aragtay maxaad soo xasuusan rafco eh, godaal in khafadana waa khafdo hoos dhig faatixna waa fatxo intasabana waa nasbo marka afartaas calaamo maxay ku tusayaan waxay ku tusayaan waxa laga hadli doono kitaabkaanu ka hadli doonaa inuu yahay cilmu naxw ee meeshaan fiqina sugi maydid xadiidna sugi maydid tafsiirna haba sheegi waxaad sugaydaa u fadhidaa inuu yahay naxw calaamadaasoo kale marka maxaa la yidhaahdaa waxaa la yidhaah u ku yidhi min baraacati listihlaal oo waxay sheegaan culammada wax qortaa baraacatu listihlaal iyo baraacatu mak maktam iyo baraacatulmaqdac iyo ayay sheegaan baraacatlstihlaal baraaca maxay tahay macnaheedu istihlaal saxay tahay macnaheedu baraaca waa sarayn istihlaalna waa sawdayn waxaana laga keenay caruurku marka uu dhasho labu midya inuu sawdeeyo iyo inuu aamuso caruurka badanaaba noolaana waa dhawaaqa markuu dhasho waa ooyaa waa qayliyaa xunug nool marka wax dhasha duu juuba dhihi diido ama waa mayd ama waa ku sigan yahay naf macmalhu kuma jiro juuba haddii laga waayo ah, oo hadda janaasada ma lagu tukana cunuga saqiira mase lagu tukanaa maxaa looga hadli jiray waxa la hadduu sawdeeyo oo istihlaal la arkuu qayliyo markuu dhashay khalaas waa lagu tukana maxay calaamad tahay istihlaalku inuu xayaata kusoo baxay hadii codba laga waayo cabaar la rogrogo kadib uu iska dhinto waxay leeyihin maba lagu tukanayo fuqahada agarkood maxaa yaele nololba lama soo bixin calaamaday u tahay marka inuu boo booyo inuu nool yahay istihlaal marka waa sawdayn wey baraacana waa sarayn macnaheedu marka waa maxeen sawdayn sarayda wey marka baraacatu istihlaal xagga luqada ko muxuu ku yidhi marka wuxuu ku yidhi walaa yakfa maa fi maa fii dikri rafci wamaa bacdahu kama qarsoon ma qarsoonuu yidhi waxa ku sugan rafciyo waxa ka dambeeyuu sheegay oo min baracati listihlaa allatii hiya luqatan xusnu lmatrc soo bixidda wanaaggeeda carruurku markuu soo baxo inuu wanaagsan yaho caafimaad qabay tustaa ah. inuu caafimaad qabo ay ku tuseen wa curfan maxaa curfiya aan leedahay baracatu listihlaal an ya'tiya almutakallimu fii awali kalaamihi bimaa yulawixu bimaqsuudihi biishaaratin tacdubu xalaawatuha cala dawqi saliim aa waxaa la yidhaha wuku yidhi an yatiya almutakalimu qofka hadla inuu la yimaado fii awali kalaamihi hadalkiisa awalkiisa bimaa shay yulawixu caddaynaya bimaqsuudihi ujeeddadiisa wax caddeeya ujeedada uu rabo mutakalimkaas inuu ka hadlo al raba hadalka awalkiisa inuu ku daro ah, muqadimada wali saas daraaddeed khudabada gobolkood xamdaladu ku soo qaadana ma mawdu ka hadla ma ribuu ka hadla ma wuxuu ka hadla aadaab kale muqadimadu ku dara marka khalaas waa la fahma intuusanba amaa bacdu dhihin waa caddahay maanta khudbadu waxay ku saabsantah baracat listihlaala la yidhahda ah, waa inuu la yimaado wa caddaynaya maqsuudkiisa biishaarati inuu kula imaanaa ishaaradaasoo tacadubu ay macaan tahay xalaawata dhadhankeeda calaa dawqi saliim laakiin yay u macaanta waxay u tahay qaala zaydan kaas waxba uma macaana ah caraba male caraba ah. male khudbada maanta masaajida ka khudbayda xaw macaan ah. mar alla markuu hadalka bilaabaa waxa wey miirku kaa tegaya murugad kaliya waxay sheegaya wax la dhegaysan karay midna ma aha taas wax uma macaana ee waxay umacan tahay qofka dawqiisu caafimaadka qaboon cudurka qabin qofka luqada u dhadhantay qofkaas u macaanta nuucaasa baraacat listihlaal la yihahda waa inuu kalaamka awalkiisa uu kula yimaado qofku wax laga fahmo waxu rabo inuu ka hadlo baracat listilaal waa noocaas wasalaatu ammaan iyo wasalaamu nabadgeliyo kaa-inaani calaa man nabi korkiisa ha ahaadeen m nabigaasoo madad ay taagatay manta nakira mawsuufahan ka dhigayna manta nakiraan ka dhigayna waa ka sifaynayna waa sida sajaaib u iraabay saas u iraabay waana sidii shugu iraabi jiray calaa man qof korkiisa man marka nabia ku dhacayda man calaa man nabi korkiisa ha ahaadeen nabigaasoo madad ay taagatay calayhi korkiisa alfasaaxatu fasaaxadii riwaaqaha aqalkeedii aqalkeedii ama gurigeedii hmm, ay ku taagatay ay ku taagatay shiiku abuulkeedii u dhihi jiray lakin waa fasiri jiray wuxuu ula jeeda aqal aan ula jeeda u dhihi jiray abuulkeedii saas laakin tarjamadeeda marka wuxuu shabaha fasaaxadii fasaaxadu waa waxa kugu jira inaad awood u leedahay inaad hadal cad ku cadaydo oo ku cabirto fasaaxa saasaa leedahay fasaaxa waxaa la waxa kugu jiro dareenka oo qalbiga kaaga jira inaad awood u leedahay inaad ku cabirto hadal cad oo la fahmo taasaa la yidhaha marka fasaaxadii wuxuu ku shabahay gabar oo aqal dhisanaya uu ku shabahay waana xadfa iyadii markaasuu lawaasimteedii keenay Ah, waa tashbiih baliiq markaasuu yidhi wasalaatu amaan asalaa waa ismu masder ah, sallaa tasliya uu masderkii ahaa waa uu ka soo tego ismu masderkiiu qaato salaad uu u yeelay waxa weeyaan tasliyadu cadaabay ku timaada mararka gabal ah, marka ka digtooni uu ka digtoon yahay macnahaas in lafdiga uu aqbalo ayuu salaad usoo qaatay salaamna waa ismu masder ayadana sallama masarkeedu waa maxay tasliiman ayadu ma laha wax oo kaleeto xadar oo laga digtoonaado laakiin muxuu u keenay waxa weya isku munaasabayn maadaama ismaster uu keenay ismaster u manaasib ah, middi hore ismaster hadday noqotay waxba master in lagu cadfaa manaasib uma ah wa salaatu amaan wa salaamu nabadgelyo kaa-inaani calaa man nabi korkiisa ha ahaadeen ah, waa inshaa oo duca ah, ha ahaadeen wa inshaa nabigaasoo mabdad ay taagatay calayhi korkiisa alfasaaxatu fasaaxadii riwaaqaha aqalkeedii ama gurigeedii ay ka dul dhisatay macnaha nabiga sala allahu calayhi wasalam ayuu wuxuu ka dhigay fasaaxadiisu siday u xeel dheereed sida inay guriba ka dul taagatayba ah, fasaaxadii yaaba gurigii asaga ka dul dhisatayba halkaasayba ukumaha dhigatay marka fasaaxadiisu waxaan ku mubaalaqoonaya oo washadad ay xiratay bihi nabigaas albalaaqatu balaaqadii niaaqaha googaradeedii niaaqa waa googorada duluc leh googorad walba xaatamaa googorad oo duluc loo xarig la xirta leh taasaa la yidhahdaa niaaq ah, shiikuna gasiirkeedii uu dhihi jiray ah, laba soomaaliyuu ku sheegi jira mid waa iga lumay mid gasiir u ah mid kalena weli baa ku sheegi jira marka soomaaliga horeto haddee saxda ah inuu yaha an anagu luminay u badanta marka hadda waxun la yaqaan iska sheegayna maahane gasiirkaasaa la yidhah u dhihi jiray sheekhu marka waa mubaalaqo oo washadad ay xiratay bihi manka albalaaqatu balaaqadii nidaaqaha googorodeedii ay ku xiratay ka nabigu ku xeel dheeraana balaaqadiisa iyo xeel dheeraanshada fasaaxadda meesha uu ka gaaray waxaa la yidhi fiiri wax uu rabaa inuu ku saliyo nabi maxamed sala allahu alay wasalam haddana magaciisa ma sheegi maxaa dhacay waxaa ka kaafiyey sifaadda uu sheegaan cid la e wadaagtaa jirin sifaad uu e e sheegay cid la wadaagtaa ma jirto taasna waxaa inii sheegaya xaashiyada sajaacid mankaasoo almabcuufi mid lala soo diro ahaaday bil aayaati aayaad aayaad albaahirati oo haalib oo wax qasbaydo cid la xujaytami karta aysan jirin aayaad oo haalib oo cid alla ciddii isku dayda inay ka hor timaado waa ka adkaane albaahira waa alhaaliba sida sajaacigu leeyahy aayaad oo qaahire ah oo ka adkaanayda cid alla ciddii isku dayda iyo wel xujaji xujooyi meeshaan marka ishkaal ayaa jira ishkaalku wuxuu yahay al aayaad waa jamcu aayatin aayatin aayaad waa jamac alif bitaa ama sidii ajrumiga dhe jam alif jamcu muanasaalim iska dhe sida saxda waa in la yidhaha jamac alif bita jamicii lagu jami jiray alifta iyo tada noo imaan doonaa ama jarma musaalim iska dheh iska istilaaxe culamada gobol waa yidhahdeen naxwoleyda wey marka jamcu muanu saalim haddaan idhaahno way ayaad jamcu muanu saalim iyo jamcu mudakaru saalim waxay kamid yihiin jamculqilaha jamaca jamcu tagsiirka insha allahu alifyaan ugu tegi doonaa qatri wax weyn kama sheege ah, waxaa loo qaybiyaa jamculqila iyo jamculkasra jamculka jamculqilaha waxaa la rabaa in waxa wey marka la sifaynayo jamc laga sifeeyo jamculqilada haddii la sifayna waa in jamc laga sifeeyo jamcumudakaru saalim iyo jamcmano saalimna jamculqilay ka mid yihin maxaa la rabay marka hadii la sifayna in jamc laga sifeeyo saasaa la rabay in jamc laga sifeeyaa la rabay lagama sifeyna mufrada laga sifeeyo taas waxay taa la yidhi markaa sidaas laleeyahay waa markaan al iyo idaafa gelin ee jac mudakaru saalim iyo jac muanas saalim hadday al iyo idaafa gasho marka alsha waxaa idiin sheegayaba sajaacil haday al gasho ah, mar hadday al gasho ama la idaafeeyo waa la mid e khalaas waxay burinaydaa ashaasu jamcul qilanimada qiladiiy burine ila al istiqraaiya isimka gasho waay keenay cumuum faaidayne cumuuma faaidayna qila waa ka tagtay meesha mar haddii marka qiladii meesha ka baxday waxaa la leeyahay khalaas horta jamculkasru noqdo jamculkasraa la kala qaadaa marka waxaa loo kala qaadaa caaqil iyo kayru caaqil jamculkasraha oo kayru caaqilkaa afsax waxa ah marka la sifaynay mufrad in laga sifeeyo jamculkasraha oo caaqil iyo kayru caaqil u kala qaad kayru caaqil markuu yahay afsax waxaa in laga sifeeyo mufrad haye aya waa kayru caaqil wax caqli lagu tilmaamo maaha soo maaha khalaas waxayna noqotay alaayaat jamcumsali maanta muxuu noqday jamculkara ayru caail jamculkara ayru caaqilna afsax maxaa u ah laga sifeeyo calaa ariiqati afsaxu ku socdama marka soo maha marka xaashiyada tijaacigana ka fiir nabigaasoo almabcuufi mid lala soo diro ahaaday bil aayaati aayaad aayaad albaahirati ee haalib ah oo wax alla waxa ka hor yimaada ka qaalib noqda iyo wal xujaji xujooyin lala soo diray marka aayaad iyo xujaj xay kale yihiin xaashiyada sajaaciga fiiri walmuraadu bilaayaati alqur'aaniya aayaadka qur'aanka laga dhigaa xujajkana mucjisaadkii ka soo haro qur-aan ahayn ila nabiga mucjisaad badanaa la siiyey haddii saas la yidhaha marka cadafkii taqaayuru faa-iideyna waa kala duwan cadafka asalkiisuu ku socda oo ah taqaayur waa koo aw aam ama waxaa la leeyahay aayaadku waa qur-aanka xujajkuna waa qur'aanka iyo keyrkiisa markaas muxuu noqonaa min baabi caطfi اlcaam calى alkhaas ayuu noqonaa amase waxaa la yidhi amase waxaa la dhihi karaa maya waxaa dhici karta in aayaad loola jeedo qur'aan iyo qeyrkiisba xujajna loola jeedo aayaad iyo qeyrkiisba qur'aan iyo qeyrkiisba markaas cadfu tafsiir isku noqo labadu isku mid ay noqonaa cadfu tafsiir uu noqonaa markaas oo aayaadkiina waa qur-aan iyo qeyrkiisba mucjisaadka nabiga xujajiina waa qur-aanka iyo qeyrkiisba oo waxa way mucjisaadka nabiga dhawada markaas waa iska cadfu tafsiir waa isku mid marka waa isku mid mideeda kale halkan sajaacigu wuxuu ka sheegaa marka man la sifaynayey waa meesha icraabta manta uu ku sheegaye laba goor jumla laga sifeeyey calaa man nabi korkiis nabigaasoo madad miday ku taagatay uu ahaaday caleyh korkiisa alfasaaxati riwaaqahaa gurigeedii washadad ay ku xidhatay bihi manka albalaaqatu nidaqaha halkogoradeedii labadaas laba jumla laga sifeeyey markii laba jumla laga sifeeyey ayaa haddana kadib mufrad yaa laga sifeeyey oo la yidhi mankaasoo almabcuufi mid lala soo diro ahaaday bil aayaati aayaat aayaat albaahirati ee qasbayda iyo walxujaji xujaj mankaasoo almunazali mid lagu soo dejiyo ahaaday caleyhi korkiisa qur'aanun qur'aan marka laba mufrada lagu sifeeyey bacda maa usifa bihi jumlatan marka taasoo kale waxaa la yidhaha min baabi wafi min baabi alwasfi bilmufradi bacda alwasfi biljumla ah. haadaa kitaabun anzalnaahu mubaarakun haadaa kitaabun kan waa kitaab kitaabkaasoo anzalnahu midaan soo dejinno ahaaday kitaabkaasoo mubaaraka marka anzalna soo jumlo maaha kitaab marka hore waxaa lagu sifeeyey jumlo kadibna maxaa lagu sifeeyey mufrad baabkaas weeye baabkaas weeye almunazali mankaasoo almunazali mid lagu soo dejiyo ahaaday caleyhi korkiisa qur'aanu qur'aan almunazali waxaa fiican in la yidhaahdo almunazali mid lagu soo dadejiyey oo takraar laga macneeyo ilaa facala ay ka timid nazla e takraar waana sida macnaha saxda waafaqsanoo saddex iyo labaatan sana lagu dadejinaya nabiga qur-aanka ee hal mara jumla waaxida nazala iskama ahayn marka mankaasoo almunazali mid lagu soo dedejiyo ahaaday calayhi korkiisa qur'aanu qur'aan qur'aanko carabiyun luqa carabiya loo nisbeeyey wa aarka qur-aanka luqa carabiya ah qur'aanu qur'aan qur-aankaasoo carabiyun mid carabi loo nisbeeyey ahaaday carabiyun warqad ma qalin haysati miya hmm. ah, qalinlaanya kugu dhici marka waa noocaas marka waa agarka qur-aanka saasa agarka qur-aanka ee aclaam sida ibraahim iyo ismaaciil iyo aclaam ayaa ku jirta kayru carabiya waana muttafaq inay ku jiro laakiin wax kale ma ku jiraan sida sawaabka kuma jiraan wax aan ahayn aclaam oo kayru carabiya kuma jiraan qur-aankaasoo carabiyun carabi mid loo nisbeeyey ahaaday qur-aankaasoo hayru dii ciwajin mid qallooc u saaxiiba keyrkiis ahaaday ciwaj haddii la yidhaahdo waxaa lagu sida haalibka loo isticmaalaa macaanida cawaj haddii la yidhahdo bifatxina waxaa loo isticmaalaa shayga daatada leh ee qalloocan shayga daatada leh ee qalloocan awaj loo isticmaalaa waciwajun bilkasri fi lmacaani wa fatxuhaa yakunu fi lacyaani qaaciday beytkaas uga dhigaan ahlucilmigu waciwajun bilkasri fi lmacaani ciwaj haddii lahoos dhigo macaani weeye waciwajun bilkasri fi lmacaani wa fatxuhaa yakunu fi lacyaani kordhiguna acyaanta waxyaalaha daatada lah loo isticmaalaa lakin hada huwa alghaalib ayru haaliga jira lag oo bilcagsi hayru qaalib inuu ku yimaada waa dhici kartaa waa dhici kartaa waa dhici karta marka ciwajka waxaa laga tanaaqudka weeyaan macaani iska hor imaanayda quraanku male ma kana walow kaana min cindi hayrillah lawajaduu fii ikhtilaafan kaiira marka ciwajka la sheegayo laga anfiraya waa tanaaqud iyo iska hor imaad wa calaa aalihi nabiga eheladiisa korkooda amaan iyo nabadgelyo ha ahaato wa calaa aali aali man nabiga loo celinayo mantiyaa nabi lagu soo fasiray aalka sidaas raajixa ah min aqwaali ahlilcilmi waa qaraabada nabiga ee mu'miniinta ah oo bani haashim iyo bani mudaric laakiin in badan culummadu way kala qaadaan oo mararka gabal waxay ku leeyihiin baabu zake haddii la joogo waa mu'miniinta qaraabada nabiga oo mu'miniinta ah oo bani haashim iyo bani mudalib ah gaal isaga cidna saka siisanya hadii la joogo baabuducaa oo halkaan oo kale la joogana waxaa loola jeedaa ummatu ijaaba ummadda nabi maxamed rumayd dhan waa la tacmiimiya laakiin ahlcilmiga muxaqiqiinta waxay dhahdaan daliil male warkaas wa iska jeclaysi <laughs> waa la iskala jeclaysi maahane daliil male in aalkii nabiga la yidhaahdo muslimiintaas kale waxaa kaleeto oo jirta al laa yustacmalu ilaa mudaafan l ilaa isagoo idaafaysa maahan lama isticmaalo cid aan sharaf lahayna looma idaafeeyo cid ah. aan sharaf lahayna looma looma idaafeeyo labadaas qaaciduu leeyay laakiin ishkaala qaar soo arorin waxay yidhahdeen adkhiluu aala fircoon so fircoon lama geli ah. ah. fircoon soo looma idaafayn waxaa laleeyahay hadda fircoon sow dadkii ag joogay al sharaf kama lahayn agtooda haytay sharafta udhimay waaba la caabudi jiraybe ha iska daa sharaf wuxuuba gaari in la caabudo marka marka loo fiiriyo dadku la joogay sharaf maahane madaxu u saarna marka waxaa la fiirina ayaga bictibaarihim uu ahlu sharaf u ahaa marka aal lama isticmaalo ilaa mudaafan walaa yudaafu ilaa ahli sharaf cid kalena looma idaafeeyo wa calaa aalihi nabiga eheladiisa korkoodana ammaan iyo nabadgelyo ha ahaadeen aalkii alhaadiina ee dadka hanuuninayeen dadkay hanuuninaayeen macnaha dariiqa xaqa ahay tusayeen hidaayadu waa tii laba aheed hidaayatu dalaala walbayaan dadka in dariiqa xaqaa la tuso loo caddeeyo hidaayatu tawfiiq in qofka xaqa iyo wanaagga la waafajiyo midda aalka nabiga loo sugaa waa hidaayatu dalaala walbayaan waa hidaayadii nabiga loo sugay wa inaka latahdii ilaa siraatin mustaqiim dariiqa toosanaad nabi maxamed oo dadka ku hanuunida oo aad tustaa wey amaa midii nabiga laga anfiyey inaka laa tahdi man axbabta adigu ma hanuuni karti ciddaad jecesha taas waa tawfiiq eelkana loo sugi ma maxaa yeele nabiga midaas loo sugay culummaduna taasay ka dhaxle alculamaa raat lambiya wa asxaabii nebiga saaxiibadiis korkoodana ammaan iyo nabadgelyo ha ahaadeen saxaabi man laqiya nabiya xaala xayaatihi mu'minan bihi wa maata cala aliimaani waa qof nabigu intuu noolaa la kulmay la kulmay la kulmay hadii la yidhi in badan inuu la joogay ka dhalami in yar in kii la joogay iyo in badan kii la joogay bay soo gelayaan kii indhoolka ahaa oo aan arag sida cabdullahi ibn maktuum iyo kii indhahalaayo arkay soo gelaya waxaa soo gelaya saqiirkii asagu aan aragtiba garan ee nabigu arkay nabiga la kulmay iyo midkii weynaa intuba isla soo gelayaan man laqiya nabiya xaala xayaati intii nabigu noolaa kii ku ru'yoodaa baxay saxaabi maaha muminan bihi inuu rumaysnaayl rabaa markuu la kulmaaya kaan rumaysnayn asagoo gaala la kulmay bacda nebiy rumeeyey bacda mowti nebiy rumeeyey kaas maahan saxaabi maahan saxaabi wa maata cala aliimaani kii ridoobaa baxay sidaasaa ugu fiican in lagu qeexo wa asxaabihi nebiga asxaabtiisana korkooda ammaan iyo nabadgelyo ha ahaadeen aladiina saxaabadii shaadu diina diinka kor yeeleen diinkay kor yeeleen waxaa loola jeedaa ay adharu diin diinka muujiyeen oo waxa weeyaan xaqnimo iyo xujo ahaanna u muujiyeen seeftoodana ugu gargaareen oo ugu nusreeyeen marka diinkay muujiyeen saasaa loola jeedaa aladiina saxaabadii shaadu diina aladiina saxaabadii shaadu diina diinta kor yeeleen sallama ilaahay ha nabadgeliyo mafcuulkii waa maxduuf man marra kiina soo maray oo ah nabiga iyo aalkiisa iyo saxaabadiisa xaashiyada ini dhigaya mafcuulkaas sajaaciga wa sharafa ilaahay ha sharfo man mara kiina soo maray oo nabiga iyo aalkiisa iyo saxaabadiisa ah wa karama ilaahay ha karaameeyo man mara kiina soo maray wallahu subxaana wa tacala aclam sal allahu wslama wbaaraka calaa nabiyina muxamed